bismi illahi alxamdu lilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi man walaahu amaa bacd eh, waa darsigii sagaalaad ee eh, qasiidadii abulfatxin albusti ee cunwaan اlxikam waxaynu soo gaarhnay beytka laa taxsabanna suruuran daa'iman abada man sarahu zamanun saa'athu asmaanu laa taxsabanna ha u malaynin suruuran farax daa'iman mid joogaya abaddan weligii man sarahu ruuxii uu farax geliyo zamanun zaman wakhti ruuxu uu farax geliyo oo wuxuu ku farxo hela saa'adhu waxaa xumayn doonta oo murgin doonta asmaanu zamanno kale wakhtiyo kale wuxuu ka wadaa naadimku ujeeddadiisu ay tahay axwaasha adduunyada iyo isbadbedelkeeda ayuu ka hadlayaa faraxuna ma joogto maaha murugta iyo walbahaarka iyo wax ku xumeeyana joogto ma aha marna xaalad ku xumaysaad ku sugan tahay xaaladdaasina ma jirayse oo isbedeli xaalad farax leh oo wanaagsan haddaad ku sugan tahayna iyaduna jiri mayso daa'imi mayso oo isbedelaysa saas daraaddeed ha ku kadsoomin marka aad xaaladda faraxa ku jirtana waxaa la doonayaa inaysan kibir iyo aysan kugu xambaarin barwaaqada iyo farax oo aada shukrido xaaladda ee wax ku dhiba ama ku xumeeya uu zamanku la yimaadana waxaa la doonayaa inaad sabirto oo jazaca iyo argagaxa iska ilaaliso marka ha ku talagelin hana ku tashanin hana ku kadsoobin xaaladda faraxa wey <clears throat> sidaasoo kaleeto ayaa waxaa dhahayaa abulbaqaa saalix bnu shariif wuxuu eh, u baruur diiqayey andalus dhulkii muslimiintu ay gacanta ku hayn jireen ee andalus la dhihi jiray markii muslimiintii siddeed boqoloo sano ay ka talinayeenoo gadaal laga qabsado laga soo saaray ayuu gabay dheeroo wuxuu ka tiriyey warordiiqa waxaa ka mid ahaa marka kullu shayin idaa maa tama nuqsaanu falaa yaqurka bitiibi alcayshi insaanu hiya alumuuru kamaa shaahadtuha duwalun man sarahu zamanun saa'athu asmaanu wa haadihi addaaru laa tubqi calaa axadin walaa yaduumu calaa xaalin lahaa shaanu yacni wax walba markuu dhammaystirmo nusqaan buu leeyahay shaygu markuu weelku buuxsamo waa inuu daato shay walbana markuu dhammaystirmo dibi noqoshuu leeyahay wax yacni dhammaystirnaan aan laga soo noqonaynin ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala wixii kaloo dhan gadaal bay u noqonayaan marka dhammaystirmaan marka nolosha wanaagsan ha ku kadsoomin waayo arrimuhu waa sidaa aan arkay buu yidhi oo waa duwal waa xaaladaha isbadbedelaya oo isdaba jooga oo kolba eh, weji ku imaanaya man sarahu zamanun saa'athu asmaanu haddii zaman kaa farxiyo mid baa kaa nixinaya oo ku xumaynaya daartan adduunyaduna cidina u joogi mayso xaalna shaanigeedu baaqi ku ahaan maayo cali bni abi aalibna sidoo kale isagana waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray ra'aytu dahra mukhtalifan yaduuru falaa xusnun yaduumu walaa suruuru waqad banat ilmuluuku bihi qusuura falam tabqa almuluuku wala alqusuuru zamanka waxaan arkay buuhi inuu isdaba marayo isagoo iskhilaafsan inuu wareegayo murug iyo xusni ku hayayo murugana daa'imi mayso faraxna joogi maayo boqoradii waxay dhiseen buu yidhi ee madaxdii sare dheer dheer iyo qusuur bay dhiseen iyagii boqorada ahaana mayna baaqi ahaanin sarihii ay dhiseen iyo qusuurtoodiina ma baaqi ahaanin marka adduunku waa sidaa maalin xoog baad leedahay maalin waa tabar dhigtay maalin dhallinyaraad tahay maalin oday baad noqotay maalin waa hanti baad leedahay maalin caydh baad tahay maalin boqor baad tahay madax baad tahay maalinna shacab baad tahay wahaakada maalin waad cabsanaysaa maalin muxuu ahaay cabsi kuma hayso wahaakadaa xaaladaha adduunku waa sida ilaahay baa ugu talagalay inaysan hal si ah ayna kuu daa'iman marnaba saa ugu talagal marka waxaa la doonayaa marka inaad labada xaalaba kaga baxdo ee inaad midna ka shukrido midna ku sabirto waa mida ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu ku sifeeyey ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu asharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan ila almusalliin ah, insaanka waxaa la abuuray isagoo haluuca haluuca waxa la yidhaahdaa waa waa midka aan sabirka lahayn adkayska lahayn fasirtay idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuuc baa lagu fasiray qaybtan danbaa fasiraysa haddii shar iyo wuxuu dhibsado uu taabtana sabir ma lehe uu argagaxaya calaacalkiisa iyo muxuu ahaay loo joogi maayo adkaysi la-aantiisa haddii uu khayr iyo wanaag taabtana wanaagii khayrkii wuu ceshanayaa waa wuu ku bakhaylaya marka sina kuma roona waa alla arrintaa wuxuu ka soo reebay ila almusalliin dadka mu'miniinta oo sifaadkaa dambe leh aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun waladiina fii amwaalihim xaqu macluumin lisaa'ili walmaxruum dadka ahluliimaankaee sifaadkaa leh iyagu ma laha taa iyada ayagu waxa weeyaan haddii tii wanaagsanay taabatana way ka shukriyaan hadday tii yacni xumay taabatana way ku sabraan iyagu way ka duwan yihiin manaha waana macnaha macnaha nebigu sal alay waslam uu ku sheegay xadiidka suhayb fii saxiixi muslim wahayrihi ee nebigu yuri sal lay waslam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr mu'minka arrinkiisa cajab leh arrinkaasina mu'minka keliyataa iska leh arrimihiisa o dhan wada khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min maxay tahay arrintaa cajabta badan ee mu'minka ku khaaska in asaabathu saraa shakara fa kaana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakaana khayra lah hadday xaalad dhib la taabato hadday xaalad wanaagsan oo farax leh ay taabato waa shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysa tii dhibka lahayd iyo xaalad dhible iyo zaman dhible hadduu soo maroo ku yimaadana wuu sabrayaa markaasuu khayr u noqonayaa arrinkaana muuminunbaa iska leh ka kale wuxuu kaga duwan yahay gaalka haddii dhib taabtana ma sabro oo waxaa laga yaabaa inayba xaaladdu la gaadhaba xataa inuu isdilo oo isqaarijiyo oo stress iyo waalli ku dhacdo ma sabro marka xaaladaha ad adag adkaysi uma laha hadday tu wanaagsan taabato uu wanaag helana ayadana shukri ma leh wuu kibrayaa markaasuu wuxuuna hayn ismoodayaa oo qaadaya marka taasi waxa weeye waa waa dadkaan mu'miniin tahay waa arrintu marka sidaa weeye zamanka saa ugu talagalo kaad joogto mooyaane ha ku talagelin inaad weligaa joogi doonto xaalku waa isbadbedelayaaye waadna aragtaay saa ugu talagal wahay laa taxsabanna ha u malaynin suruuran farax ha u malaynin daa'iman mid joogaya abaddan weligii man sarahu ruuxii uu farax geliya zamanun zaman saa'atu waxaa xumaysa oo murgisa asmaanun zamanyaal kale ayb إida jafaaka khaliilu kunta ta'lafuhu faطlb siwaahu fakulu naasi ikhwaanu wain nabat bika awطaanu nasha'ta biha farxal fakulu bilaadi اllaahi awطaanu idaa goorti jafaaka uu ku gooyo oo uu ku xumeeyo ku fogeeyo khaliilun mid aad jeclayd khaliilkaasoo kunta aad ahayd ta'lafuhu mid u dunma oo u dhowaada hadduu saaxiibka noocaasi uu ku gooyo fatlub raadi siwaahu mid aan isaga ahayn saaxiib kale ka raadso maxaa yeele kullu naasi dadkoo dhan ikhwaanu walaalo waaye a yacni dadkoo dhan waa walaale isaga haku ha ku agrafaadina ha ku abakhtiyine bedel ka raadsa waay wain nabad hadday macnaa adkaato in nabad bika haddii ay kaa soo booddo awtaanun wadanno oo nasha'ta bihaa aad ku barbaartay farxal iyadana isaga guur maxaa yeele fa kullu bilaadi illaahi dhulka ilaahay oo dhan awtaanu waa wada wadanno dhulka ilaahay meel dega dego waayo marka meel aad ku kortood ku barbaartay haday iyadana aad ku xasili weydo oo dhibi kaaga yimaado iyadana isaga raro ka gur idaa jafaaka khaliilun kunta ta'lufuhu aljafa waxaa la yidhahdaa bimacnaa alqaطcu walicraad walbucd baa la yidhahdaa waa yacni goynta iyo inuu kugu qallafsanaado oo uu ku soo dhoweyn waayo waa kii ama le fogaanshahana waa la yidhahda tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici waa ta'lafuhu ilfigana waxaa la yidhahdaa alxub wاlunsu baa la yidhahda waa markaad u dumanto isjacayl iyo isu soo dhoweyn iyo marxabayn markay jirtaa ilfa la yidhahdo ayb ujeeddada uu ka wada waxa weeye labadan bayd beydka dambe asaga waynu soo marnay macnihiisoo kale laakiin kan hore wuxuu ka wadaa haddii ee eh, saaxiib ama qaraabadheh ama saaxiib dad uun aada isku halaynaysood asxaab ahaydeen oo aada u dulmaysay ood isjeclaydeenoo haddii ay ku gooyaan oo ku xumeeyaan isaga tag oo waxaad raadsataa kuwo kale ka bedelo maxaa yeelay meel kastoo tagto bini aadamku waa walaalo gaar ahaan dadka mu'miniinta waa walaalo innama almu'minuuna ikhwa yacni dad kaleo kula walaalahoo iyaga ka fiican oo kusoo dhoweeyo oo daacad ku amaad heliye kuwan ha ku atrafaadin isaga tag buu ku leeyahy macnaha uu naadimku sheegayo waxaa ka qurux badan haddii ay dadkii ama ehelka ahaa ama asxaabta ahaa ay ku gooyaan beddelkaad isaga tegi lahayd waxaa ka fiican inaad u sabirto oo iyagoo ku goynaya inaad xidhiidhiso saasaa ka fiican maxaa yeelay xadiidkii cabdillaahi bni camr ibni caas waa kii nebigu lahaa sal alay wasalam laysa alwaasilu bilmukaafi walaakina alwaasila man ida quicat aw idaa quطicat raximuhu wasalahaa yacni ma aha xidhiidhiyaha qaraabada iyo ehelkaiyo asxaabta ruuxa xidhiidhiyaha la yidhaah ma aha midka abaalguda mukaafi waxa weeye waa ruuxa marka la xidhiidhiyo xidhiidhintii la xidhiidhiye ka abaalguda kaasi waa waa abaalgude ee ma ah xidhiidhiyo ma aha xidhiidhiyaha dhabta waxa weeye waa ruuxa marka qaraabanimadiisa la gooyo isagu xidhiidhiya ah, waa la gooyey waa la fogeeyey muxuu ahay isagii baa marka daba joogoo xidhiidhinaya kaasaa waxaa la yidhaahdaa qaraabo xidhiidhiye ama ruuxa wixii loo gala ka abaalgudaya oo qidi cidii xidhiidhiso xidhiidhinaya kaasi waxa weeye waa abaalgude eh waasil ma ah xidhiiriyihii la ammaanay ma aha kaa isagaa maana kaas laakiin waa abaalguda baab kalu ku imaanaya baabku ku imaanaya waxa weye waa baabulmukaa'afa'aat oo iyada lafteedu yaani waxa weye wanaaggii lagu galay inaad ka abaalguddo waa baab kale way fiican tahay laakiin yani waxawy silatulqaraaba baabkeedii maa xadiidkii kalena waa kii ahaa kaa axmed iyo bukhaariyaa soo saaree xadiidkii abi hurayra waa kii eh, lahaa rajul nin baa nebiga u yimi sal alla alay waslam markaasu wuxuu ku uhi yaa rasuula allah inna lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunii rasuulka ilaahay oo qaraabaan leeyahay anigu waan xidhiidhinaya iyaguna way igoynaya waan wanaajinaya iyagana way xumaynaya uxsinuu ilayhim wayasii'uuna ilaya wanaag baan u gelayaa iyaguna way ixumaynayaan wa axlumu canhum wayajhaluuna calaya yacni waxa wey dulqaad baan kula dhaqmayaa iyaguna jahli iyo xumaan iyo dhaqan xumaygula kacayaa maxaan sameeyaa waay ma ysaga tagaa qaraabadii hadday saa igu noqdeen ma ysaga tagaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam lain kunta kamaa taquulu fakaannamaa tusifuhum lmalla sidaa aad sheegaysa hadday arrintu tahay sidii adigoo dambas kulul hambinayo kale ka dhiganta safigu waxa weeye inaad afka ugu gurto oo hambashada wax la yidhahdo waa ayb yani dambas kulul adoo afka ugu gurayoo kale ayay ka dhigan tahay waay walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun alayhi maa dumta calaa dalik xagga ilaahayna cid kaaga kaalmaynaysa la waayi maayo inta aad sidaa ku sugan tahay xagga ilaahay baa lagaala jira waay oo wanaagga aad u samaynayso iyaguna ay ku xumaynayaan alla ku garab taagan xagga ilahay baa lagaa garab taagaya marka waxay tilmaamaysaa haddii ciddii ku goysaba uun aad isaga tagto oo ruuxii ku xumeeyaba aad ka dhaqaaqdo haddaba bini aadam baad xumayn ka waayi kuwa cusubeed xataa aadee aad samaysatay waa bini aadam soo maa waxbaa kaaga imaan ayagana isaga sii dhaqaaji hadii lu yidhah xageed ku dambayn doonta ya marka waxa weeye bini aadamku wuxuu ku wada nool yahay dulqaadku ku wada nool yahay saas maanaa islaantaadaadan ka nabadgelaynin xaruurtiibaadan ka nabadgelaynin qaraabadiibaadan ka nabadgelaynin asxaabtii wax kaaga imaanayaan sidaas daraaddeed haddaadan adkaysanin oo dulqaadanin wax badan aadan liqin marka dambe waxaa kugu dhici tolla-aan waxaa kugu dhici naag la-aan waxaa kugu dhici caruur la-aan bannaankaad kusoo dhici wareegeys baa kugu dhici marka sabirka asal aadamaha inaad u sabirto marka ugu dambaysa waa masaladaasi waa masalada ay shareecadu dijo hajriga inaad inaad goyso ruuxii ku xumeeya ha goynin ha ka hajirin allahuma yani waxaa jira hajri rasmi ahoo isaga la ogol yahay waa markii e, ruuxa ahlulbidaca iyo ahlulfisqiga iyo diintaada hadii dhaawac soo gaadhayo waad isaga kartaa marka iyadoo waa tilmaami doonaa laakiin hadday tahay waxaad isku qabateen ama uu kugu xumeeyo adduunyo ay tahay waxaad ka maqnaan karteed kala gu'i kartaan waa saddex beri laa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu fowqa alaain yaltaqiyaani fayucridu haada wa yucridu haada yacni ruux muslima uu xalaal uma ah inuu walaalkii ka tago oo gooyo saddex beri wax ka badan oo laba ay kulmayaan kana uu dhinac u jeesanaya ka dhinac u jeesanaya waddadii baa laysaga leexanaya wa khayruhum aladii yabda-u bisalaam ugu khayr badan midkooda xidhiidhka bilaabo oo salaanta bilaaba kaasaa khayr badan buu nabig sal alay wasalam marka hijrada saddexdaa beri waxaa loo ogolaaday markaad isku dhacdaan bini aadanka dabeecadiisu ilaahay yaqaanaayo saddex beri waxoogaa waxaa labaa in yani la cadho baabi'iyo somalida waa ydha waayela cadhadiisa waa la bariisiya soo ma dhahan marka cadhadii baa waxoogaa la doonaya saddexdaa beri inay soo yara degto saddex beri wixii ka dambeeya waa inaad marka bilowdo in cadhadii laga baxo oo lays xidhiidhiyo hadday sidaa ku kala tagaan oo labada ruux ay sidaa ku kala tagaan oo ku dhintaan nebiga waxaa ka sugan inaysan jannada ku kulmaynin jannaday ku kulmi maayaan hadday jannada wada galaan ilan ahlu janno way isbooqanayaan soo ma asxaaba waa la isyaqaane laakiin labadan ayagoon lahayn oo kala go isgooyay ku dhintay aakharana wada kulmi maayaan lagu kala faataxaysta waxaa tilmaamaya sidaas xadiidka hishaam ibnu caamir wuxuu yihi rasuulkaan maqlay sal lla lay slam oo dhahaya laa yaxilu limuslimin an yahjura musliman fowqa alaai layaan fain kaana tasaaramaa fowqa alaain saddex beri wixii ka badan haddiiay isgooyaan fa inahumaa naakibaani cali alxaqi maadaama calaa suraamihimaa labadooduba xaqii bay ka leexdeen inta ay isgoyntaa ku dul sugan yihiin wa waluhumaa fay fa sabquhu bilfay-i kafaaratuhu labadooda midka ugu horeeya soo noqda soo noqoshadaasaa wixii dembi khalad uu galay dhaafid u ah saasaa ilaahay ugu dhaafayaa hadduu salaamo ka kalena uu salaantii ka diido malaa'ig baa salaanta ka qaadaysa dembiguna kii salaanta diiday ee xidhiidhka diiday uu markaa kadib raacayaa sidaasuu nebigu sal lay slm kadib wuxuu fa in maataa calaa suraamihimaa lam yajtamica fi ljannati abada isgooyintaa ay isgooyeen haddii ay ku dhintaan jannada weligood ku kulmi maayaan buu rasulku uhi sal ly slm xadiidka axmed bukhaari fi ladab ibn xibaan abu yacla keyrkood baa soo saaray bisnaadin saxiix waa xadiid sugan waay marka la waayi maayo in laysku khaldamee waxaa la doonaya in laysu soo noqdo oo lays cafiyo sidaas maana ayib waa tii dhacdayoo xadiidka cawf ibn malik ibn ufayl ibn xaaris oo caaisha e, ay ay muxuu ahay u ahayd eedda u ahay caaisha e, xaaskii nebiga sal lla alay wasalam ayaa waxaa dhacday buu yidhi cabdullaahi ibnu zubayr oo caaisho ay u ahayd habaryar u ahay walaasheed baa dhashay asmaa cabdullaahi ibnu zubayr xilligii uu maka iyo dhulkan uu ka ahaa amiirka ka ahaa ama madaxa ka ahaa ayaa waxaa loo sheegay caaisha inay hanti ay lahayd gaday mise way bixisay oo bilaash bay ku bixisay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi latantahiyanna caaishatu aw la axjuranna calayha walle caaisha say wax u dhaqmaysa iyo xoolahan qaabkay ugu tasarufaysa weydayn haddii kaleeto tasarufka dhan baan ka joojinba xajirka waxaa la yidhaahdaa waa in ruuxa loola dhaqmo sidii ruuxa aan yacni aan aan xoolihiisa maamulan karin oo kale mar gacantaa laga qabanaya xoolihiina waa laga qaadaya saasoo kalean ku samayn buuhi waa habaryartii marna waa hooyadii laba goor bay hooye u tahay soo maa mar waa hooyadii oo waa habaryartii oo dhaba ah. marna waa umulmu'miniin soo maa oo yaani wa waaswaajuhu ummahaatuhum waay hadalkaasi marka hadal munaasiba ma ahayn allow maxaa u geeyey waxaa ka raacay fiiri caaishaa warkii loo sheegay markaasay waxay tihi ahuwa qaala haada ma saasuu yidhi waxaa la warkaas waa ka suganya markaasaa waxay tidhi huwa lilaahi calaya nadrun anlaa ukalima bna subayrin abada ilaahay nadr waxaan ku galay inta aan noolahay weliga inaanan la hadlin ibnu subayr arrintiiba ku adkaatay habaryartii oo hooyadii ah inuu u geli waayo oo la hadli weydo oo hadal ka goosato ayaa waxay ku noqotay xidhiidhi adduunkiiba xidhiidhi u gal wuu rafaaday markay muddo kala maqnaayeen si ugu geli karana male ayuu markii dambe laba nin oo eh, saxaabada ka mid ahaa misr ibnu makhram iyo cabdiraxmaan ibnu aswad ayuu wuxuu ku yidhi warnimayo bal ii shafeeca oo bal caaisho hooyada ii geeya oo bal iridda ii fura si uun yeela ilaahay baan idinku dhaariye ee caawiya buui oo ii geeye maxaa yeelay iyadana ma bannaana inay goyso aniguna de hooyada intaa kama maqnaan karo hooyada ii geeye marka way tageen labadoodii caaisha u tageen isagana wuu raacay isaga marka way qarinayaan qarinayaanoo gadaalay ku wadaan iyaguna go-yaal bay hooyin markaasay caaisha guriga ugu tageen iidan bay weydiisteen ma soo galaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu an nadkhul ma soo gallaabay dheh markaasaa waxay tidhi udkhuluu soo gala ila laysagama geli karee markaasaa waxay ku yidhahdeen kullunaa dhammaantanna ma soo gallaa ibnu zubayr bay gadaal ku wataan laakiin iyadu ma oga markaasaa waxay tidhi nacam soo gala ma oga yaani way u qariyeen markaasay udkhuluu kullukum soo galay jir ibnu zubayr inuu la socdana markaa iyadu ma oga markay soo galeen yuu ibnu zubayrna soo galay wuu soo raacay ayagu haddee xijaabka caaisha ku ay gadaashiisa fadhido xijaabka dhankiisaasay ka hadlayaanoo uma gudbi karaan markay gudihii soo galeen asagu xijaabkii intuu jabiyey ayuu isku duubay markaasuu ilaahay ku dhaariyey oo ooyey oo baroortay oo hooyooy oo yacafi oo kan ayagiina ayagoo gadaal fadhiya bay halkaa ka abhinayaan oy leeyihiin caaishooy hooyooy ilaahay ka baq la hadal markaasa waxay leedahay war nadarkaygii war nadarku waa adagya war nadarkii ma jabin karo warseen yeelaa markaasa waxay ku yidhahdeen nebigu hadalku yidhi waad ogsoon tahay laa yaxulli limuslimin an yahjur akhaahu fowqa alaain way ku badiyeen say ugu wadeen ugu wadeen ugu wadeen markii dambe ayay markii dambe ay ogolaatay inay la hadasho nadarkeediina way ka kafaaro gudatay markaasaa gadaal dambe mar kastoy xusuusato nadarkii ay gashay iyo culayskiisii way ooyi jirtay marka yacni wax weeyaan eh, culays kasta ha ahaato waa way soo noqotay marka saasa asal ah in muxuu ahaayey eh, laakiin waxaa la ogol yahay goynta ruuxa aada goysay hadday tahay ee eh, sabab diineed hadday ku saabsan tahay ruux waa ruux diin xun diintaadaad uga baqaysaa maalan bidco iyo khuraafo iyo waxaasaad uga baqaysaa ama ma ahe inaad goysaa maslaxadu ku jirtaa oo waxay kaga jirtaa asagii bay bareeshad ku noqonaysaa goyntaad goysay oo inuu ku fiicnaadaad rajaynaysaa ama adaad diintaada uga baqaya markaasoo kale waa waad goyn kartaa ama waxaad ka yaabaysaaba diinaha adduunye ahaan inay dhibaata kaa soo gaadho oo haddii aad xidhiidhiso aflagaadadiisi iyo caygiisi iyo dhibtiisi iyo rafaadkiisaadan ka nabadgelayn dhibaataa kaasoo gaadhaysa mararkaasoo kaleeto marka waxaa la ogol yahay inaad goyso waa la ogol yahay maslaxa markaa ku jirta macnaha ayb amaa beydka dambe ee labaad ee ku xiga waynu soo marnay isaga horaan kaga soo hadallay muxuu ahay haddii dhulkii aad joogtay aad muxuu ahay kusoo dhoweyn waayo oo waxoogaa kugu adkaago isaga tag xaggaasaan kusoo marnay idaa nabaa bikariimin waa kan kusoo marna xaggaas macnaha ayib idaa nabaa bikariimin mawطi'un falahu wara'ahu fii basiiti اlardi awطaanu halkaasaan kusoo marna kusoo sharaxnay kaasay marka isku macno yihiin idaa jafaaka hadduu ku gooyo khaliilun mid saaxiib ah oo kunta aad ahayd ta'lafuhu mid aad muxuu ahaayey u dumanto ood jeceshahay falub raadso siwaahu mid aan isaga ahayn fa kullu naasi dadkao dhan ikhwaanu walaalo weeye wa nabad bika hadday kaa soo boodo oo ay muxuu ahay kusoo dhowan weydood ku xasili weydo awtaanun wadanno oo nasha'ta biha aad ku barbaartay dhulkaad ku dhalatay dhalatayad ku barbaartay farxal raro oo guur fa kullu bilaadillaahi dhulka ilaahay dhammaantii awtaanun waa wadanno iyo meel la degi kara weeye ayb halkan wuxuu ka galay eh, afar beyd oo uu midna uu kula hadlayo dhallinyarada labana qeybna uu kula hadlayo dhallinyarada qeybna uu kula hadlayo odayaasha yaa raafilan fi shabaabi araxbi muntashiyan min ka'sihi hal asaaba rushda nashwaanu laa takhtarir bishabaabin raa'iqin nadirin fakam taqadama qabla shiibi shubbaanu yaa raafilan midka xaragoonaya fi shabaabi dhallinyaronimo dhexeeda ku xaragoonayo alraxbi ee waasaca dhallinyaronimada ballaadhan ee gudaha weyn ninka ku dhex xaragoonayow muntashiyan xaal aad tahay mid yacnii eh, sarqaansan ama marqaansan min ka'sihi dhallinyaronimada khamradeedii koobkeedii khamrada xaggeedii koobkii dhallinyaronimada khamradii ku jirtay intuu cabeey la marqaansanow hal asaaba miyuu asiiba alrushda hanuunka iyo toosnaanta nashwaanu mid sarqaansan laa takhtarir ha kadsoomin bishabaabin dhallinyarnimo ha ku kadsoobin raa'iqin oo yacni wax weeyaan qurux badan ama cajab badan ama waxaad tidhaahdaa bilow ah nadirin oo dhalaalaysa fakam in badan buu taqadama hormaray shubaanu dhalinyara ay hormartay qabla almashiibi ciroolayda horteed kuwii cirada lahaa in badan bay dhalinyara ka hormartay yaa raafilan arraafilu waa ismu faacil min rafala raflan wa rufuulan rafligana waxaa la yidhaahdaa waa markuu marada jiido ruuxu oo xaragoodo xarago kibiroo isqaadqaado wey macnaha atabaktur jaru dayli thawbi maca tabaktur baa la yidhahdaa ikhtiyaalka iyo tabakturka markuu ruuxuu isrido oo maradan intuu shullaha dhigto uu jiidayo ayaa waxa la yidhaahdaa rafala raxbigana waa min raxuba almakaan baa laga keenay ida tasaca aayaddii idaa daaqat xataa idaa daaqat calayhim اlardu bima raxubat marka waa wusciga muntashiyanna waxaa la yidhahdaa min nashya nashwan baa laga keenay idaa sakara awala sakri waxaa la yidhaahdaa muntashiga markuu sarqaamo oo waxa lagu sarqaamo intuu isticmaalo waxoogaa uu marqaan galo waxaa kale jira sarqaan iyo marqaan sarqaanku waa markuu tago maskaxda lumiyo soo maa laakiin marqaanka maxaa la dhahaa marqaanku waa bilowga sarqaanka ya waan qaadirooday buu ku leeyahay oo waan marqaamay oo haddaad maqasho bimacnaa waxa weye wuu soo waalan rabaa soomaalidu waxay dhahaan ninkii jumco waalan rabo khamiis buu xaydxaytaa bay dhahan marka intishaaga saasa le nashwaankana waa midka sarqaansa weliba sarqaanka bilowgiisa waa waxaa kaloo lagu iطlaaqaa irtiyaaxa iyo nashaadka ruux markuu xoogaa firfircooni helo oo xoogaa yaro yani wax weeyaan uu caajisku ka baxana waa la yidhaha rushdigana waxaa la yidhahdaa alihtidaa walistiqaama calaa ariiqi اlxaq waa sawaabka ruux markuu tooso ayaa rushdiga loo isticmaalaa kasiga waa koobka markay khamradu ku jirtaana kasi la dhahaa inta badan waa ka qur-aanku badan khamradu markuu ka hadlayo kasi kasiga koobka keligii lama yidhahdo weelka keliya maa laakiin markay khamradu ku jirtaa la yidhaahdaa kasi la yidhahda khamrada keligeedna kasi waa la dhahaa iyadoo weelkii la soconina kasi waa lagu itlaaqa ku baa lagu jamciyaa rawqa waxaa la yidhahdaa raa'iqa bishabaabin raa'iqin bimacnaa shayga markuu bilow yahay oo cusub yahay raa'iq waa la yidhahda waxaa kaloo yidhaahdaa markuu quruxsan yahay oo uu ku cajab gelinayana waa la yidhaahdaa nadirkana waa taqaanaano waa dhalaalka nadrat naciim naadira waa ti ahay qur-aanka marka waxa weye waa waa dhalaalka qaar ahaan ka imaanayso ruuxu markuu ladan yahay oo barwaaqo uu muxuu ahaay cuno oo cabo barwaaqaysto jidhkiisa dhalaalka ka muuqda waxaa la yidhaahdaa nadrada la yidhaahdaa ayb shiibkana waxaa la yidhaahdaa ashiibu waxa weeyaan waa jamcu ashyab waxaana la yidhaahdaa ruuxu markuu ciroobo ah, markuu ciroobo oo timuhu cadaadaan ayaa la yidhaahdaa ashyab waxaa lagu jamciyaa ashiib waa duqayda ciraysatay baa la yidhahdaa macnaha wuxuu ka wadaa marka labadan bayd ka wadaa wuxuu ugu naseexaynayaa dhallinyarada dadka da'da yar ee intay dhallinyaronimadu cajabiso ee xaraga kibraya oo intay dharka xidhaan oo shullaha dhigtaan oo dhulka ku jiidaan haddana isriridaya kuwaasuu u naseexaynayaa dhallinyaronimadiibu wuxuu ku shabahay inay khamro la mid tahay kadsoonida dhallinyaronimada laga qaadana wuxuu ka dhigay sidii sarqaan oo kale ah, ruux khamro ku sarqaam oo kale leanna waxa weeye dhallinyaronimadu waxay leedahay waxaa la yidhaahdaa waa madinatu ljahli waa dariica lisafah yani markuu ruuxu dhallinyareeyahay inta badan waayo aragnimadiina waa ka dhiman tahay caqli ku filanna ma gaadhin waayo aragna ma aha sidaas daraaddeed inuu khaldamo oo dhacdhaco oo khalad ismoodsiiyo ayay u badan tahay wuxuu ku kadsoomayaa marka inta badan moodaya marxalada uu dhallinyaronimada ku jiro caqliyaradiisa iyo waayo aragnimo la-aantiisa iyo yacni qabka ku jira iyo isla weynanka ku jira iyo wuxuu wuxuu ismoodayaa in ay uu sii jiri doono dhallinyaro sii ahaan doono wakhti badan u laaban yahayoo geeridii ay dambayso oo waayahanba uusan dhiman dooninoo waxaasay dhallinyarnimadu ugu sheekaynaysaa marka kadsoomidaas taas waa ha kadsoomi buu ku leeyay marka haddaad dhallinyaro tahay odayga ciroobay iyo adiguba geerida waa u sibantihiin oo imisaa dhallinyaro yaa ciroolihii ka hormartay ciroolo oo siddeetan jir sagaashan jir ood is leedahay malaha caawa hadduu gaadho berri gaadhi maayo ayaa adigii dhallinyarada caafimaadka qabay baad ka hormaraysa oo ka hortegaysa marka damaanad maaha dhallinyaronimadu damaanad maaha odaynimaduna dhimasho maaha geeridu waqti bay leedahay dhalinyaro iyo duqayna waa u simantahay marka ha kadsoomin waay dhallinyaronimada ha ku kadsoomin saasuu ku alimaam axmed cali raxmatullahi baa waxaa laga sheegaa inuu dhihi jiray maa shabahtu shabaaba bishayin ilaa bishayin kaana fi kummii fasaqata dhallinyaronimada wax kale kuma shabahine shay un sacabkayga ku jiray oo iga dhacay shay aan saa u hayay oo uun hal mar dhacay baan dhallinyaronimada ku shabahaa buu yidhi marka waana sii xaqaaliya waa inta badanna waxay ka timaadaa kadsoomida dhalinyarnimada lagu kadsoomo waa min makaayidi shaydaanoo bini aadanka inuu yidhi diilo geliyo oo u sheekeeyo oo ku yidhaahdo waad sii jiri doontaa waad xoog badan tahay waad caafimaad qabtaa dhalinyaraad tahay waqti dheer baa kuu laaban waad sii noolaan doontaa geeridu kuguma soo dhowa waa madaakhiisha shaydaanka waa markuu bini aadanka luminayo waa markuu dhaaranaya yidhi wala udilannahum wala umaniyannahum diilagelin waa cimri dheer iyo nolol dheer iyo waxbaa kuu laaban ayb waa kii nabigeenu sal lla lay waslam sidoo kale lahaa xadiidkii saxii muslim ee ku yaal min xadiidi abi hurayra bukhaarina wuu wariyaa laakiin lafdi kale ku wariyahay qalbu shaykhi shaabun calaa xubi itnatayn ruuxa da'da ah qalbigiisu jidhkiisiioo duqoobay buu qalbigiisu laba shay dhallinyaro ku yahay labadaas shay maxay yihiin tuulu اlxayaati wa xubu اlmaal nolol dheer iyo weli waxaa kuu laaban iyo waad sii jiri doontaa iyo xoolo jacaylka labadaa lagama gaboobo markuu ruuxu dhallinyaro yahayna way ku sii daran yihiin markuu duqoobana isagoo sariirta saaran xoolihiina weli waa jecel yahay welina wuxuu isleeyahay wakhti baa kuu laaban labadaa lagama gaboobo waana labada nebigu ka digay sal lla alay waslamoo gaar ahaan tan iyo didiilada dheeroo waad sii noolaan doontaa ah nebigu wuxuu caddeeyey sal lla lyi mar walba bini aadamka iyo didiiladiisa inay geeridu ka sokayso mar walba geeridaa ka sugayso qorshaha fog iyo meesha qalbigaagu ku xidhan yahay iyo cimrigaad tirsanayso mar walba geeridaa ka sugayso nebigu sal ley wasalam xadiid anas masaladaa ku caddeeyey jamaca asaabicahu fa wadacaha cala alardi nabigu sal ley wasalam farihiisa intuu kulmiyey ayuu dhulka saa u saaray markuu dhulka dhigay ayaa wuxuu yidhi haada bnu aadam waa ka ibnu aadamki halkaasuu fadhiyaa soo maa ibni aadam waa kaa haye uma rafacaha fawadacaha wadacaha khalfa dalika qaliilan gacantii intuu kor u qaaday ayuu wax yar durkiyo wuxuu yidhi halkaasuu dhigay markaasuu yidhi haadaa ajaluhu ibni aadanka ajashiisiina wataa soo laba maa uma ramaa biyadihi amaamahu kadibna gacantii buu qaaday oo wuxuu u ganay horay markaasaa wuxuu yidhi waama amaluhu yididiiladiisiina wataa ma fahamteen halkan waa ibni aadankii halkanna waa ajashiisii halkaana waa yididiiladiisii maxaa halkaa ka soo baxay marka ajasha iyo yidiilada kee sokeeya ya ajashaa sokaysa soo ma mar walba jirshaa shukayso mar walba ruuxu markuu dhimanayo cimriga dheer iyo qorshaha qalbigiisa ku jiraayey wakhtiga uu dhimanayo waa ka shisheeyaa waa ka shisheeyaa mar walba geeridaa ka sokaysa maadaama mar geeridu ka sokayso adiga waxa weeye wakhtigan dheereed xisaabsanayso wax jira ma ahee adeer dhabta u imow xaqiiqada u soo deg dhib bay leedaha marka dilada dheer iyo waad sii noolaan doontaa cibri waa kuu iyo dhallinyaraa tahay ee waxay leedahay wax weeye ruuxu inuu adduunyada israaciyana way ka dhalataa sababta jahli baa keenay iyo ruuxu naftiisa inuusan aqoonin iyo yacni waxa weeye arrinta xaqiiqyadoo ka maqan waxaana ka dhasha inuu ruuxu aakhiradiisa halmaamo inuu camalkii halleeyo in qalbigiisu ingego in wakhtiga uu lumiyo in isagoon diyaar ahayn inta badan geeridu ku timaado aafaad badan bay leedahay saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaam ibnu jawsi maa min aafatin acdamu min tuuli اlamal ma jirto aafo ka dhib badan ama ka shar badan ama ka weyn marka ha ku tashani way dhallinyaranimada dheer ha ku tashanina soo gaabso adduunyada mar walba ku talagal sidii xadiidkii bukhaari uu ahaa cabdullaahi bni cumar kun fi dunya kaanaka qariibun wacabir sabiil yani waxa wey adduunyadan mid aan dhul aan laga aqo ehelkiisii iyo dadkiisii ayna joogin oo kale ruux joogoo kale noqon ha isku taxallujinin danahaaga ka raac ama jid gudbaya noqon markaasaa wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cumar idaa amsayta falaa tantadir asabax waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa saas way macnuhu haddaad galabtii gaadho habeenka kuu soo galo subaxa ku tashanin haddaad subaxdii gaadhana habeenka xigiiyo galabta ku tashanin wahud min sixatika limaradika wamin xayaatika limowtika mar walba diyaaraho soo maart mar walba diyaaraho mar walba in laguu imaan karo ku talagal wey maana ayib arrimuhu marka waxa wey waa sidaas dhallinyaronimadu marka qorshaha waxaad ku darsataa inay dhallinyaronimada laysugu soo imaan karayo waayahadna waxa waaye hawshuba intii hore way ka dhowdaha waagii hore markii muddo la joogo unbaan maqli jirnay hebel baa markaasay dumarku barooran jireen hadda waxa weeye caadi bayba noqotayba wax isu barooranaya maad maqasheen xataa baroortii waa laga daalay oo tacsiyadii waa laga daalay oo wixii waa batay sooma marka waxa weeye asbaabtii geeridaa badatay oo kii kadada ahaayee aan cudurba ka soo horrayninoo sababta lahayn baa batay marka waa lays wataa ha ku tashanin marka waxa wey dhallinyaraan ahayoo adeer waxaa ii laaban konton sanoo dambe qorshahaasi qorsho shaydaan waay talagalkaasi wax jira ma halugoyn yaa midka xaragoonayow fi shabaabi dhallinyaronimada dhexeeda ku xaragoonaya alraxbi ee waasic ahayd muntashiyan xaal uu yahay mid eh, muxuu ahay marqaansan ama sarqaansan labada dhihi karaa min kasihi dhalinyaranimada koobkeeda khamro ama khamradeeda xaggeeda ka sarqaansanow hal asaaba miyuu asiibaa arushda toosnaantii iyo hanuunkii nashwaanu mid sarqaansani miyuu asiibaa ruux hadduu sarqaansan ma sax buu keeni karaa ma hanuuni karaa maya waa hadday dhallinyaronimadu ku sarqaamiso jidka toosan ma heli kartid waadun wareersanaani kadibna waa lagu imaana laa takhtarir ha ku katoomin bishabaabin dhalinyaranimo raa'iqin oo cajo badan ama bilow ah nadirin oo dhalaalaysa fa kam in badan baa taqadama waxaa hor maray oo hor dhintay qabla shiibi ciroolayda hortood duqayda hortood shubbaanu dhalinyaraa dhimatay in badan bay dhallinyara hormartoy dhimatay duqaydii oo joogta ayb halkanna wuxuu kula hadlayaa duqi buu kula hadlaya odayaash wayaa akha shaybi low naasaxta nafsaka lam iyo kulli milika fi ladaati imcaanu habishabiibata tubdii cudra saaxibiha maa cudru ashyaba yastahwiihi shayطaanu wayaa akha shaybi cirada midka u saaxiibka ahow low naasaxta haddaad u naseexayni lahayd nafsaka naftaada lam yakun ma ahaadeen limidlika adigoo kale uma ahaadeen imcaanun yacni wax weeye ee dadaal iyo ku xeeldheeraansho fi ladaati macanyaalka adduunyada lagu xeeldharadoo lagu dadaalo xab ku xisaabi ka soo qaad ashabiibata dhallinyaronimadii tubdii inay muujinayso cudra saaxibihaa saaxiibkeed cudurdaarkiisa inay muujinayso kaba soo qaado ku xisaabi maa cudru ashyaba mid xiraystay cudurdaarkiisu muxuu yahay oo yastahwiihi uu duufsanayo shaydaanu shaydaan uu duufsanayo oday shaydaan wato maxaa cudurdaarkiisu yahay yaa akha shaybi kan u saaxiibka muxuu ahaaye cirada u saaxiibka yaani waa odaygii ciroobay waa imcaanka waxaa la yidhahdaa alimcaanu yuqaalu amcana fi alab idaa jadda waa abcada marka shayga aad dadaal ziyaadaha ku bixiso shayga markaa dadaal ziyaada ku bixisood ku xeel dheeraato ayaa waxaa la yidhahdaa amcana fi shay ama amcana fi alab kelimada hab la yidhahda habishabiiba bimacnaa waxa weeyaan uxsub wacdud waay bimacnaa kelimadaasi xisaabi waaye sidaasayna ku timaadaa amar unbay ku timaadaa kelimadaasi kuma timaado yani waxa weye maadina kuma timaado mustaqbalna kuma timaado oo mudaarican kuma timaado markay macnaha yani waxa weeyaan kaba soo qaad ama xisaabi oo kale hab marka la leeyahay habtaa unbay ku timaado yani markay hadday mudaarac iyo ku timaado iyo amar iyo macno kale yeelataa laakiin hab oo bimacnaa ku xisaabi waxay ku imaanuun amarkaasay ku timaado alshyabu waxa wey waa saaxibu shayb saaxibu shayb waa ruuxa cirada leh ayaa la yidhahdaa ashyab istihwaagana waxaa marka inta lagu saameeyo aad ciddii ku saamaysay iska dabagasho adigoon fiirinin waxa uu wato masaxba ama khaladba maxaa daliilu adoon weydiina haddaadun iska daba raacdo dameeridhaan raacday istihwaa la yidhahdaa waa duufsi ayib waa ka timid kaladi istahwathu shayaaiinu fi lardi xayraan waa shaydaanka intuu kuu sheekeeyo baad iska dabagashay adoon weydiinnin war waxaad ii sheegayso daliil iyo xujo ma leeya ma saxba mise waa khalad waaduun iska raacday waa marka istihwaa baa la yidhahda waa lunsiga inuu ku lumiyo ku duufsado adigoon waxba weydiin ayb adigoon ka fiirsanin macnaha ujeeddada u leeya waxa waaye labadan bayd wuxuu kula hadlayaa labadii hore siduu dhallinyarada ugula hadlay labadan wuxuu kula hadlayaa odayaashu kula hadlayaa ayb wuxuu leeyahay haddii aad naftaada daacad u tahay oo naasix u tahay wakhtigaa adoo joogoo da'daa jooga adduunyada iyo dhalalaalkeeda iyo macmacaankeeda in aad yacni waxa weeye aada isku daba hamboorido oo aad ku kalax tagto oo aad muxuu ahaaye aada ku fogaato ma aha buu leeyahy haddaad naftaada daacad u tahay oo aad muxuu ahay wax garanayso markaasuu haddana su-aal weydiiyo wuxuu yidhi odaygiiow bal haddii kan dhallinyarada ah dhallinyaronimadu ay waxyaalo badan ka keenayso loogu cudur daarahayo adigan ciroobay ee haddana lunsan maxaa cudurdaar kuu noqon waayo maxaa lagugu cudurdaari da'daasaad joogtaa joogtaa baa kaa muuqata waayo aragnimo waad haysaa caqligaagu waa dhammaystirmay adduunyo waxaa tabci kartay iyo waxaa dhali kartay wixii dhaqi kartay soo hormartay bal aminkii aad dhanka khayrka u jeesan la dhihi lahay ila taaga aminkan haddaad foofto ka waran maxaa kugu kalifaya maxaa lagugu cudurdaari cudurdaar ma leedahay waa wax cudurdaara ma lihid waa macnaheedu maaha kan dhallinyarada laftiisa khaladku samaynayo inuu cudurdaar leeyahay laakiin waxaa la garowsan karaa sabab ku kalifa sabab waxaa jirta culays aan isaga waxaa haysta aan haysanin culays waxaa haysta adiga aan ku haysanin bini aadankana waxa haysta ee culayska ah haddii xataa aan garowsho buuxda la siinin yacni waxa weeye garowsho kala dhiman baa la siinaya oo isku dembi ma noqonaya isku dembi ma noqonaya ruuxa caalimkaa ah ee diinta aqoonta u leh khaladku gelayo iyo jaahilka isku mid maaha isku dembina maaha sababta waxa waay ruuxa fadliga ilaahay siiyey oo maalan kaba soo qaad fadli gooniya lagu fadilay khaladka uu galayaay la dembi ma aha ruuxaan fadligaa haysanin saas daraaddeed baa dumarkii nebiga sal lay waslm waxaa lagu yidhi suurat laxzaab sooma ya haddaad khalad gashaan cadaabka waa laydin laba laabi baa leehi soo ma leanna fadligoodaa sarreeyo maqaamkoodaa sarreeya saas daraaddeed odayow maxaa ku kallifay ciroolow aminka aad fooftay ood xumaantii adduunyada ku fooftay maxaa cudurdaar kuu awaaye ah ayb leanna waxa weye ruuxa hadduuba ciraysto ilaahay cudurdaarka waa u dhammaystira digniinna waa soo gaadhay waa ka ilahay qur kariimka inoogu sheegay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum اnadiir war digihiisoo idinma imaanin ama digniintiisoo idinma imaanin maxay tahay digniintaas ashayb waa cirada aimo badan sida bukhaari waxay ku fasirayaan annadiiru huwa shayb laakiin waxaa ka fiican in la yidhahdo ciradana way tahay nebigii ilaahay soo dirana uu yahay labaduba waa waa digo wey maanaa mar ciradu waa digniin waaye waxay digniin ka tahay marba haddaad ciraysatay waxba kuuma laabnaa saas way maanaha waa digniin cad waaye wax badanaa kusii talageli nabiguna sal ley waslam xadiidka abu hurayra bukhaariya soo saareen waa ka rasuulku yidhi sal ley wasalam acdara allahu ila mri'in ahara ajalahu xataa ballaqahu sittiina sana ilaahay cudurdaarkii waa ka qaaday oo cudurdaarkiisa meesha waa ka saaray ruuxuu ilaahay lixdan sano gaadhsiiyey cadaabaad lixdan gaadhay cimri lagu cudurdaara ma joogtid waay lixdan iyo wixii ka dambeeyey khaladaadkaad gelayso cudurdaar ma lihid waxa weeye wixii aad wax ku garan lahayd iyo waxaad wax ku fahmi lahayd iyo waxaad kaga joogi lahayd intaba ilahay waa ku dhammaystira waa midda labaade shahwadii kugu xambaari lahaydna ma haysid xumaanta wixii kugu xambaari lahaana ma jirto oo waxaagii horead usoo dhammaysatay soo maa waxaagii hore usoo cuntay wax kugu xambaarana ma jiro caqli haduu kaa xakamayn lahaana waa kuu dhammaystiran yahay oo dhallinyaradii caqliyaradu haysamatihi waayo aragnimo hadday jirtana waa kuu dhammaystiran intii wax kaa qaban lahaydna waa dhammaystiran intii wax kugu xambaari lahaydna way daciiftay maadaama ay sidaas tahay maxaa kugu kalifaya marka soo xumaan uun kugu jirta ma waa xumaan kugu jirta w taasi marka waa in cadaab lagaaga gooya way dulli baa tahay marka yani wax way cudurdaar ma lihid taasaa la leeyahy marka cadaabka waa laguu labanlaabi wa kan samaynayo kale oo dhallinyarada la midba tihiid waa kii rasuulkeenu lah sal lay slam iyo muslim soo saareen alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim saddex ruux maalinta qiyaamada ilahay lama hadlo mana fiiriyo il naxariiska uma fiiriyo mana daahiriyo uma dembi dhaafo walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyana way leeyihi waa saddexdee shayqun zaanin wamalikun kadaab wacaa'ilun mustakbir ya oday ama habar dhe duq habarta waaba la isku qabsadee waxay yidhaahdeen waa dhowey habartu waa cay war annaga habarta da-daan dhahnaa soomaalidu ma og tahay deegaamadeeda kala duwan luqaddaa kala duwan soo saas maa luqadu way kala duwanya aniga luqadda aan aqaanan ku laakiin koonfurta waxaa la yidhi sheekh dadka waad cayda baa la yidhi allahu lmustacaan islaan duqa iyo muxuu ahaayey eh, oday duqoobay oo zino u dhaqaaqay zino u dhaqaaqay waa qolada koobaad waay qolada labaadna waxaa la yidhi waa boqor ruux madaxa oo beenaala ah. ka saddexaadna waxa weeye waa faqiir baahan oo haddana kibraani ah awsid saddexdoodu maxaa cadaabku intaa leeg loo mariyey leanna wax ku xambaaro ma leh soo maa wax ku xambaaro oo laga garaabi karo ma jiro odaygankaa tazaanigaa ee isagoo da zinada u dhaqaaqay foodleeda eryanayahay maxaa ku kalifay miyaad garan kartaa waa uun khiso iyo xumaan ku jirta mooyaane laakiin wax ku kalifayo ku xambaaraya ma jiro lanna da shahwadiisii dhammaatay wixiisii horay u dhammaystay muxuu ahay waxoogaa yarow hadduuun islaan leeyahay uun muxuu ahay ku yara asturo uun usoo hadhay wuxuu islaamyani waxwasani xumaan ku raadsado <laughs> maba taallaba meesha soo saas marka waxa weeye shaykhun zaanin abaalkaasuu leeyahy halkaa waxaa loo dhihi waayey dhallinyaro loo dhihi waad garanaysaa marka ruuxa dhallinyarada ah sax waa dambi weyn laakiin lamid mid ma ahoo isaga wax ku xambaaraa jira soo maa yani waxa weeye shahwadii baa ka tan badan karta wa meliga kadaabkana waxaa loo yidhi waaba boqor oo wuxuu doonuu samayn karaa amarkiisu waa fulaya awood buu leeyahay muxuu been uga baahan yahay been miskiin waxba u socon waayeen oo xafiisyada waxba ka dhammaysan waaye <laughs> ayaa waxoogaa been wax ku furfurta ama hawsha ku adkaata laakiin ninkan madaxdee awoodda leh maxaa loogu garaabay beentan uu sheegahay shacabka ku daldalay balanta uga baxay ee maanta dhan uuba moodahayaba siyaasaddiiba ay beenta noqoto asagana garuusho ma leh waa in isagana cadaabka lagu adkeeyo caailka mustakbirkaana waxa waaye kibir inta badan waxaa keena xoolaa keena soo adoo dabadu duburtu kaasoo jeedo haddana waa kibrayaa wax lagu kibro ma kan xoolaha hayaay ee hantida hayaay ee ladani inuu kibraayo lafteedu waa dembi laakiin wixii ku xambaari lahaa baa yaalla adiga laakiin adoo wixiiba hayninoo sababtii aan haynin haddana haddaad iska kibirto macnaheedu waxa wey waa khisa waa xumaan kugu jirta waa in marka cadaabka lagu labanlaabo halkaasi marka waxaad ka fahmaysaa ninka ciroobay ee adduunyo u foofay ama macaasi u foofay ama aakhiradiisii iyo dadaalkiisii diyaargarowgeedii aan haynin kaasi wax weeyaan waa nin ka dhacsan waa waxaa lagu leeyay marka war waad ka dhacsan tahay soo noqo ninkan odayga cirroolow yaa wayaa akha shaybi kan cirada u saaxiibka ahow law nasaxta hadaad u naseexayn lahayd nafsaka naftaada lam yakun ma ahaadeen limidlika adigoo kale imcaanun uma ahaadeen imcaanun bimacnaa ku kalax tegid ama dadaal badanoo zaa'ida fi ladaati macaanyaalka dhexdooda adduunyada macaanyaalkeeda dhexeeda lagu dadaalo oo lagu kalax tago habbal ka soo qaad ashabiibata dhallinyaronimadii tubdii inay muujinayso cudra saaxibihaa saaxiibkeed cudurdaarkiisa inay muujinayso kii dhallinyaradaha ay xoga cudurdaara ah ay u muujinayso maa cudru ashyaba mid ciroolo ah cudurdaarkiisu muxuu yahay oo yastahwiihi uu duufsanayo shayaanu shayaan uu duufsanayo kaa maxaa loogu cudurdaari karaa waa cudurdaar male waa kul dunuubi faina allaha yakfiruha in shayaca almar'a ikhlaasun waiimaanu kulu dunuubi dembiyadoo dhan fa ina allaha alla yakfiruha waa dhaafayaa in shayaca hadduu la saaxiibo almara ruuxa ikhlaasun ikhlaas iyo wa iimaanun iimaan ayb shayaca bimacnaa saaxaba waa haddii ruuxa uu ilaahay dartii iyo niyad wanaagsan iyo iimaan labadaa hadduu ruuxu la yimaado dembi kastoo uu galo ilaahay waa dhaafaa in dunuubta dhammaanteed ilaahay dhaafo qur-aanka inoo sheegay dunuubta dhammaanteed inuu ilaahay dhaafo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay uma aaba yeelo dembiyada uxusan dhaafin male waa laba marka hal dembi baa laga soo reebo shirkiga ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka waa laba adduunka ruuxu hadduu joogo oo uu toobad keeno dembi aan la dhaafin ma leh xataa shirkiga towbaddu waxayna tirin ma leh shuruuddeedii haddii la helo waay haddii dembiga lagu dhinto oo ruuxa isagoon ka toobad keenin uu ku geeriyoodo markaa waa la kala qaadi shirki hadduu yahay isagu dhaafid ma leh waa khuluud fi naar waay shafaacana kuma soo baxo ruuxaasi ilaahayna uma dembi dhaafo jannadana waa ka xarimay naartuu ku waaraya waxa uu ruuxu ku dhintay isagoo ka toobadkeenin hadduu dembi aan shirki ahayn yahay markaa taxta almashii'a waay ilaahay doonitaankiisu ku hoos jiraa hadduu doonana ilaahay waa u dhaafayaa hadduu doonana ilaahay intuu cadaabka soo mariya alleh oo ka soo gooya dembigu galay buu jannada ku dambaynaya waase hadduu mumin yahay oo iimaan leeyahay usan gaal ahayn fii saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan xadiidka cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay dad oo mushrikiin ahaa naas min ahli shirki intay gaalada ahaayeen qad qataluu wa akaruu wa zanow wa akaruu dil badan bay galeen zino badan bay galeen gaalnimadii markaasay nebiga u yimaadeen sal alla alay waxay ku yidhaahdeen in ina aladii taquulu wa tadcuu ilayh la xasan maxamedow waxa aad sheegayso dadka ugu yeedhayso waa wanaagsan yahay wax fiican waay low tuhbirunaa anna limaa camilnaahu kafaara haddaad noo sheegi lahayd wixii aan horay u gallay in naloo dhaafayo waxanaad sheegayso wax la qaadan kara waa ee horay baanu laakiin u kharibannayo waxbaba nagama noolee wixii hore ma naloo dhaafayaabay ku dheheen markaasaa waxaa soo degtay aayadda qur-aanka fii suurati alfurqaan waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama ilaa la yidhaahdo ilaa man taaba ilaa man taaba ruuxii ka soo noqdayoo xumaantii gaalnimadii ka soo noqdo soo islaamay kaa isaga warkiisa waa wixii hore la tiro waxaa kaloo idin soo degtay isla aayadda kale suuratu suqruf qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiican marka wixii hore waa laydiin dhaafi soo islaamaa lagu yidhi xadiidka kale cabdullahi bni cumar sidoo kale wuxuu leeyahay dadka dembiyada waaweyn ku dhinta naar baan u waajibin jirnay xadiidka waxaa soo saaray ibn caasim sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid rijaaluhu hiqaat wuxuu leeyahay dadka dembiyada waaweyn ku dhinta zinada iyo tuugnimada iyo dilka iyo dadka ku geeriyooda waxaanu u waajibin jirnay naar kaasoo maaha waa ahlu naar ilaa soo degtay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa markaasuu rasuulku naga reebay buuhi an nuujiba liaxadin min ahli diini naar rasuulku wuxuu noo diiday axad ahludiinka ka mid oo muminiinta ka mida inaan u waajibinno soo maart yaani ruuxu hadduu dembiyada waaweyn ku dhinto gaalnimo cad inuu galo meesheeda waa gaalnimo ku dhinto taa waa tii aan mar ka hadalna laakiin hadduu iimaanku dhinto ruuxu isagoo daahirkiisu muslim yahay dhinto dembi kastoo weyn oo uu ku dhinto ahlu naar wayma dhihi karti leanna hawshaadii ma aha soo maa hawshaadii ma hawshan ilaahay baa iska leh ha faragelinin yaa naar gelaya yaa janno gelaya ilaahay baa iska leh saas daraaddeed haddaad faraha la gasho adigaa lagu geli man da ladii yataأlaa calaya waay nin wuxuu yidhi mid baa dembiga badiyey dembi badan buu ku arkay wuu kari waay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay naar buu ku geynayaa buu ku yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi rabbi wuxuu yidhi tabaaraka watacaala yaa waay cidda ku dhaaranaya aniga iiku dhaaranaya ee hawshaydii farageliyaa waay isagana jannada ha la geeyo kan dhaaranahayana naarta ha la soomaali marka hebel baa janno geliya hebel baa naar geliya hebel baa weli ahaa iyo hebel baa dabaashay iyo hebel baa kani hawshaa kuma taalla adiga waa u rajaynaynaa soomaada garan kan wanaagga aad ku aragtayna waxaad tidhaahdaa jannaan u rajaynaynaa kan xumaanta ku dhintayna waxaad tidhaahdaa naar baan uga baqaynaa soomaali laakiin naar buu gelayaa iska ilaali hawshaasi hawl sahlan ma aha ayb kullu dunuubi dembiyadoo dhan fa ina allaha alla yakfiruhaa waa dhaafaya in shayaca haddii uu la saaxiibo almar-a ruuxa dembiga galay ikhlaasun oo ilaahay dartii niyadiisu fiican tahay wa iimaanun iyo iimaan haddii uuna iimaan jirin towbad la uu ku dhinto ruuxaasi markaa gaalnimaduu ku dhinto iyada la dhaafi maayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih ayb wkulu kasrin faina diina yajburuhu wamaa likasri qanaati diini jubraanu wakulu kasrin jabid kasta faina diina diinkiibaa yajburuhu kabaya wamaa likasri qanaati diini diinka ushiisa jabideeda uma sugnaanin jubraanu kabitaan uma sugnaanin qanaadka waxaa la yidhaahdaa arumxu ljwaf waa yani waxa wey waa usha usha ayaa la yidhaahdaa ama usha ahaanteeda ushu markay toosantahay ama qallocsantahay mid ay noqotaba ayaa la yidhaahdaa qanaat waxaana laga wadaa diinta tegitaankeeda halkan wuxuu kaga hadlayaa ruuxa hadday diintiisu tagto ama diinta ka dhaawacanto wax u bedeli kara ma jiro laakiin haddii adduunyadiisa wax ka mida dhaawac gaadho ama jab gaadho laakiin diintii u fayowdahay diintaa u kabaysa si kale haddii loo dhaho diintu waa lafdhabarta uusan ruuxu wax u bedeli oo usan jirin kana maarmi karin wixii kale oo dhan laakiin waa wax laga maarmi karo haduu ruuxu diin lahayn diintaaba kabaysaba sidaas wey macnaha inay diintu asal tahay oo musiibada kaa gaadha xoolahaaga iyo jidhkaaga iyo awlaadaada kaa gaadha diintaa khafiifin haddiise laakiin diinta ay kaa gaadho musiibadu kaa gasho taasi waxa weeye maca salaama waay waa kii nabiga ducadiisa ka mid nabigeena sal lay waslam walaa tajcal musiibatana ya fii diinina ilaahu musiibadanada diinta hanaga gelinin way fududahay markay kaa gasho meelaha kale laakiin markay diinta kaa gasho taasi wax wey waa waa jabtay ayb wixii ugu qaalisanaa way kaa gasho diintu inay adduunyada dhan ka qaalisan tahayna waata nusuustu tilmaantay walaqad aataynaaka sabcan min almahaani wاlqur'aan alcaiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum walaa taxzan calayhim waqfid janaxaka lilmuminiin faatixadaan ku siinay baa nebigu sal lay waslam sabca almaaani waalqur'aan alcadiim waa faatixada faatixadaan ku siinay haddaan faatixada ku siinayna dhaldhalaalka adduunyada kuwa haysta hau hanqaltaagin wax dhaldhalaalkii adduunyada kaaga filan oo kaa deeqa waa ku siinay oo maxay tahay waa faatixada ya haddii faataaxo wax ka weyn lagu siiyey soo khayr o dhan laguma dhammaystira laakiin haddaad faataxa diin weydana ma kuraas baa wax ku tari oo ma xoolaha wax ku tari oo ma caafimaad wax ku tari oo ma wax ku tari adduunyao meel ku gaadhsiin mayso sidaas daraaddeed asaasku waa diinta waay hadday kaa jabto ama kaa dhaawacanto bas waay ayb wa kullu kasrin ayada ku dadaal wey marka ayada ilaali iyada muxuu ahaay waardiye iyada lix jeelaha kaa qabato waa kuwii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markii meeshii ay ku dhasheen iyo dhulkii ehelkoodii qaraabadooda xoolahooda yaaleen markay diintoodii ugu badbaadi waayeen way ka carareen soo maa ehelkiibay ka tageen diintiibay ka tageen waxaan ujeedaa waxay ka tageen dhulkii ay ku koreen oo yani khayru ardilaahi ahaa markay diintii ugu badbaadi weyday waxay galeen xaggee ardulxabasha halkaa maxaa geeyey diintay la carareen markii dambena madiina intaa waxay la wada la rafaadeen la wadwaadayn diintay la carareen adduunyadii bay ka carareen diintooday badbaadsanayeen marka diintuyayna kaa jabin wa kullu kasrin jab kasta fa ina diina diinkii ayaa yajburuhu kabaya wamaa likasri qanaatidiini diinka ushiisa jabideeda uma sugnaanin jubraanu kabid uma sugnaanin wax kabi kara ma jiro wax kaloo kuu kabi kara ma jiro hadday diintu kaa jabto kursi iyo jagana ma kabi karto xoolana ma kabi karaan magac ma kabi karo adduunyo kale ma kabi karto wax kabi kara ma jiro waa dhaawacaas kuu yaalla waay ayb marka diintaada ilaali wey macnaha khudha sawaa'ira amhaalin muhadabatin wuu gebagabeeyey sheekhu manduumadii labadan bayd buu ku gebagabeeyey khudha qaada buu yidhi manduumadan sawaaira khudha sawaa'ira xaalay tahay sawaa'ira amhaalin tusaalayaal faafay xaalay oo socday muhadabatan xaalay tahay qaado mid la tirfac tiray oo eh, muxuu ahay la hagaajiyey fiiha dhexdeeda waxaa ku sugan manduumadan liman ciddii yabtaqii raadinaysa adtibyaana caddayn raadinaysa waxaa ugu sugan tibyaanu caddayn baa ugu sugan maa dara ma dhibin xasaanahaa wanaajiyaheeda ninka nadmigan hagaajiyey ee isku hagaajiyey ee toosiyey ma dhibayo walxaal aabcu dabeecadduna iyo abuurkii ilaahay siiyeyna saa'iquhaa mid taxay uu yahay dabcigiisa ilaahay siiyeyna xaaluu yahay mid taxay kan manduumada hagaajiye ma dhibayo an lam yasuqhaa inuusan manduumadan tirinin oo uusan tixin qariixu shicri gabay alifaagi xasaanu xasaan ahaa beydka hore wuxuu ka wadaa manduumadani waa xikmado iyo maahmaaho iyo tusaalayaal faafay oo dadku kala qaateen oo adduunka galay sawaa'ira bimacnaa waxaa laga wadaa bimacnaa faafay ayb oo yani waxa weye dadku kala qaateen amhaashana waataan soo marnayo waa mahmaahda iyo hadalka xikmadda inta badan dadku ay kala qaataan muhadabadana waxa la yidhahda tahdiibka waxaa la yidhaahdaa hadalka marka laga hadlayo hadal muhadab marka la yidhahda marka yani waxa weeye la hagaajiyo oo siyaadaadka laga saaro oo la qurxiyo oo baa la yidhahda muhadab tirfac tiridda siyaadaadka marka laga saaro ayb waxaa la yidhaahdaa waa gabayga muxuu ahay ay soo saarto uu alifo ruuxu oo dabeecadiisu soo saarto uusan isku kalifin cid kalena ka dhagaysanin raarraadinin saraka joogga uu ka tuuro waay yani yani waxa weeye gabayga ayaa laba ah midna dadka gabyaayey way qoraanoo way isku kalifaanoo way toostoosiyaanoo maanta dhanbuu dhinaca ka galaa oo yani midkan midkan ku bedelo waa ku rafaadaan qaarna dabciga ilaahay siiyey asligii khariisadoodaa soo tuurta oo taagan buu taagnida ka tuuraya marka qariixa kaasaa la qariixa kaasaa la qariixu shicri waa alifaaga gabayga si fududun wuxuuna ka wadaa beydkan dambe waaye oo ujeeddadiisu ay tahay maadaama aniga dabeecadaydii ilaahay isiiyey anoon isku kalifin aan nadmigan tiriyey ma dhibayso nadmiga aan dabeecadda ku tiriyey ma dhibayso in uusan tirinin ninkii gabayga asalka u ahaayee halista ahaa ee alifaaga ahaa ee xasaan ahaa xasaankee waa xasaan ibnu haabit alansaari shaacirkii nebiga sal lla alay wasalam gabayaagii rasuulka sal alla alay ayuu ka wadaa marka inuu xasan uusan tirinin laakiin nin ka dambeeyo anigoo kale aan tiriyey maadaama aan hagaajiyey dhib u geysan weyso waa xasaan hadduu meesha ka maqan yahay laakiin anugu aan hagaajiyey ma xasaan baa meesha ka maqan baa wax yeelaya way gabaygayga waxba yeeli mayso waay waa hagaajiyey waa isku toostoosiyey xasaan hadduu ka maqayo uusan tirininna wax yeeli mayso saasuu ka wada marka muxuu ahaayey waa uun hagaajiyey waay suu ka wada macnaha Eh, ta horena wuxuu ka wadaa baan nidhi ha madara ha eh, khudha qaada buu ku yidhi sawaa'ira amhaalin xaalay tahay iyo tusaalayaal faafay oo socday xaalay tahay muhadabatan oo la tahdiibiyey oo la tirfac tire wey macnaa muhadabatan la sifeeyey la khaalis yeelay oo yacni waxyaalihii ceebaynayay waxyaalaha muxuu hadalga yani gabayga iyo iyo waxyaalaha maxaa la yidhaahdaa eh, kelimada gabayga hadday gasho hallayso maxay dhi jireen deelqaafka ha deelqaafka marka hadalka laga saaro ayaa la yidhahdaa muhadab gabayga taasaa loo isticmaalaa iyo murtida yani kelimada waxoogaa halaynaysa qalloocinaysa marka laga saaro waxaa la yidhahdaa waa muhadab ayb muhadabatan xaalay mid aan saafi yeelay oo wixii ceebaynahayay aan ka saaray fiiha dhexdeeda waxaa ku sugan liman ciddii yabtagii raadinaya atibyaana cadayn ruuxii raadinayana waxaa ugu sugantay biyaanu cadayn maa dara ma dhibin ama ma dhibayo xasaanaha midka nadmiyey ee wanaajiye hagaajiya dhibi mayso walxaal aabcu dabeecadii lagu hagaajiyeyna saaiquha uu yahay abciguna uu yahay midka toosiyey isku hagaajiye tartiibiyey uu yahay oo aanan isku kalifin waay ya abuurkii ilaahay isiiyey ee ilaahay igu siiyey baan ku hal abuuray anigoo taa ku hal abuuray sidaana u qurxiyey dhibi mayso an lam yasuqhaa inuusan tartiibinin ama uusan alifin qariixu shicri gabayga ninkii alifi jiree ku fiicnaaya bilaabi jire sarajoogga ka tuuri jiray xasaanu ahaa xasaan ibnu haabit alansaari radia allahu tacaala canhu waraximahu yacni wuxuu ahaa gabayaagii nabiga sal lla aley gaalada markay nebiga usoo gabyaan buu ka jawaabi jiray mardaad cirdiga iyo sharafka nebiga gaadhaanna wuu u jawaabi jiray waa kii ku yihi sal lay waslam uhjuhum wa ruuxu lqudisi macaka buu ku yhi sal lay waslam u jawaab buu yidhi oo weerar oo markay muxuu ahaaye cay iyo soo duubaan yani waxa weeye gantaaluu tuuri jira marka oo yani seefaha iyo gantaalaha lagu dagaalamaya iyo iyo hadalka xasaan yaa isku dhowaa marka nebigu sal alla alay markii ay xataa ay ay nasabkiisa uu ka hadlaayay qolyo macnaha iskuna siin baa soo nasabka nabiga sal lay sl wa ka sheegay markaasuu wuxuu sameeyey gabay xajo badanoo abtirkii nebiga iyo iyo iyo nasabkiisiina uu ku ilaaliyey ayagiina sida duntii oo kale uga dhex marka nin gabayaa ah oo nebigu dhowr nin oo gebi jiray buu lahaan jiray saxaab badan baa gebi jiray laakiin isagaa ugu caansanaa oo waxaa la yidhaahdaa shaaciru rasuulilahi sal lay waslm baa la yidhahda marka hadduu xasaan ka maqan yahay meesha anugu waan dadaalay taasi ceeb kuma ah ilaahay tabaaraka watacaala ha ka aqbalo innagana allah inagu anfaco ilaahayna tabaaraka watacaala ha ugu dambi dhaafo jasakum khayr gabayo gabayadaasi iska gabay ahaan ma ahayne laakiin waxaa loogu talagalay xikamka ku jira iyo makaarimul akhlaaqa ku jira iyo waxyaalaha qiimaha badan uu ka soo hadlay in yani waxwy lagu dhaqmo lagu camalfalo hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi waslem